بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج مركو قرسدي علي علي مركو قرسدي علي بن أبي طالب فاطمة فاطمة مركو قرسدي وقبل النبي صلى الله عليه وسلم qaala wuxuu yidhi lahu cali lahu isaga oo cali ah rasuulullaahi baa wuxuu ku yidhi sal lla ly wasalam actihaa si shay-an wuxuunsi qaala markaasaa cali wuxuu yidhi maa cindii agtayda ma ahaanin shay-un wax wax aan siiyo agtayda ma ahaanin waxba uma hayo qaala nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam fa ayna aaway dircuka gaashaankaagii aawe alxutamiyatu ee xutamiyada ahayd xutamiyadu waxa weeyaan ama waxaa laga wadaa nisba ilaa taxtiimiha asiyuuf yacni burburinta la yidhaahdaa xutamada waa yani xatmiga ama taxtiimku waa jajabinta waay marka alxutamiya ee seefaha jajabin jirta waay dirciga waxay waa waa baalka laysaga dhigo seefta iyo hubka iyo la dhigo gaashaan ahaanta marka alxutamiya laba macno lagu fasiri karaa in la yidhaahdo nisbatun ilaa taxtiimiha siyuuf burburinta seefuhu markay ku dhacaan ay burburinayso ayaa laga wadaa xutamiyada oo waxaa laga wadaa aaway diricaagii seefaha burburin jiray ee jajabin jiray aaway ama waxaa la dhihi karaa waxaa laga wadaa nisbatun ilaa batnin min cabdilqays oo la yidhaahdo xatama la yidhaahdo alxatamiyay markaa noqonaysa niman qoys la yidhaahdo xatamat ibnu muxaarib oo reer bani cabdiqays ka mid a ayaa oo seefaha samayn duruucda samayn jiray ayaa markaa loo aanaynaya waxaa la leeyahay alxutamiya ama alxatamiya ee qabiilkaas loo aaneeyey reerkaasi samayn jireen labada way noqon kartaa ayib رواه وري أبو داود وري والنسائي النسائي وصححه وحنا صحيح الحاكم حاكم بصحيح كذلك ابن حبان بصحيح شيخ الباني في صحيح أبي داود أي سقنا صحيحي شاهد بوليه أمر خاتك عيا وإمام أحمد أبو داود يصوص صار من حديث علي بن أبي طالب وسند كيس ضعيفه شاهد كلام مرسل أبو ليه وصحيح الإسناد عن عكرمة في الإصابة سيدة وحافظك كل شيء كتاب في صال الإصابة في تمييز الصحابة marka nabigu sallallahu alayhi wasallam gabadhiisa Fatima markuu u guuriyay Ali ibn Abi Talib ayuu wuxuu ku yiri wuxuunsi yaani intuu sallallahu aqal gelin waayo wuxuunsi markaasuu yiri rasuulullaahi waxamahay waxamahay hamuusan haysan markuu la aqal galay xataa muxuu ahaayey aqalka iyo wuxuu ku dhistay iyo gacantiisu kusoo gurtay waa kii intuu xadiidka saxiix bukhaari ku yaalay isagoo hal intuu kaxaystay cawskii iyo dhistii kusoo guranahay oo hashiisii meel u fadhido isaguna soo guranahaya dhistii ayaa waxaa u yimid adeerkii xamsat bni cabdilmualib oo khamraysan markaasuu hashii ka gowracay hashii wax ku raranhaye uu ka gowracay isagoo dacwaa buu nebiga u yimi sal alay sl rasuulka ilaahi halkii hale wax kusoo raraya xataa xamza iga gowracay buu yidhi nebigu xamsa u tegey sal lay slam bse xamsa waa khamraysanya markaasu wuxuu ku yidhi wahal antum ilaa cabiidun liaabaa'i buu ku yidhi markuu nebigu la hadlay wuxuu yidhi adigii inta kula socotoba soo aabbayaashay addoommadiisa maydaan ahaan jirin buu ku yidhi waa nin khamraysa marka cali waxba ma haynin xataa dhista uu guriga ku dhistay waxaan kaata xoog buu ku keeno macnaha isagaa soo guray marka waxba ma hayo rasuulilahi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal alay waslam aawe diricaagii xotoniga ahaa oo ama reerkaasi sameeyeen ama seefaha jajabin jira markay ku dhacaan ayib xadiidka waxaa loo daliishan inay fiican tahay oy sunno tahay haweenta inaan intaadan la aqalgelin inaad meherkii wax siiso sidaasi inay mustaxab tahay baa laga qaadanayaa ayib sharti samaa ah. wuxuu leeyahay alimaamu shawkani caleyh raxmatullah ma garanayo culimmada cid shardi ka dhigtay haweentay intaan lala aqalgelin ilaa wa ilaaba meherka waxa la siiyo oo laasim ka dhigtay oo culimmada ka mida ma garanayo bimacnaa waxa weeye inta qabta ee wax waxa la siiyo ha loo hormariyo qabtahay waxay qabaan inay tahay uun mustaxab inay sunno iyo sida fiicanta laakiin ayadoo waxba la siinin in lala aqal galaayo waa mashruuc waxna kasoo ka imaan maayaan way macnaha ayib muhiimaddu waxa weeye waxaa khalada un inaad ku talagashan tahay inaadan waxba siinin talagalkaagu hadduu yahay inaadan waxbaba siinin oo sidaa marka kula aqal gashay halis wey markaas halis weeyaan xataa culimada qaar baa markaasi ka doodaya caqdiga laftiisa markaa dood ka qabo macnaha arrin fudud maa markaa وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحي أيما امرأة هويني كسته ونكحت قرسته أما نكحت هدو إذن قريه صوما آه. نكحت لقوريو على صداق كركي لقوريو مهر كركي يعني مهر loo sheegay baa lagu guuriyey oy ninka ku heshiiyeen aw xibaa'in ama siismo xibaada waxaa la yidhahdaa alcatiyatu zaa'ida cala almahri baa la yidhahdaa waa siismada meherka ka siyaasan wax kaloo labada ruux markay isguursanayaan laysa siisiiyo ayaa xibaaga la yidhahda ayib aw cidatin ama ballanqaad ah aw cidatin cidatin buu i qoray oo daalka wuu shaday saas ma cidatin waay cidatin bimacnaa wacdi waay waa yabo ama wax loo yaboohay lagu guursaday ayib ayuma imra'atin haweeney kasta oo nukuxad la guuriyo la guursado calaa sadaaqin lagu guursado meher korkii aw xibaa'in ama siismo meherka ka siyaasan aw ciidatin ama ballanqaad iyo wax loo yaboohay lagu guursado qabla cismati nikaaxi nikaaxa ka hor nikaaxa dhowrsoonidiisa iyo dhowridiisa ka hor cismatu nikaax waa xadhigga nikaaxa xadhigga nikaaxa ka hor arrimo noocaasa haweenaydii lagu guursado fala fa huwa kaasi meherka iyo siismada iyo ballanqaadku fa huwa kaasi lahaa iyadu u sugnaaday intaa iyadaa iska leh wamaa kaana wixii ahaaday bacda cismati nnikaaxi nikaaxa cismadiisa kadib wixii ahaaday ballanqaadana oo ama siismo ama ballanqaada ah, fahuwa kaasi liman cid buu u sugnaaday uctiyahu la siiyey ciddii markaa loo magacaabay oo loogu talagalay baa markaa iskale wa axaqu maa shayka ugu xaqnimo badan oo ukrima lagu maamuuso lagu qadariye alrajulu ninka lagu ikraamo calayhi korkiisa lagu ikraamana ibnatuhu gabadhiisa waay nin wax lagu ikraamo lagu qadariyo waxa ugu xaqnimo badan ibnatuhu gabadhiisa aw ukhtuhu ama walaashi روى وحوري أحمد أحمد باوري والأربعة أفرتين ويوريين إلا الترمذية ترمذي مويه طيب حديثك وحديث صحيح الشيخ الألباني عليه رحمة الله حديثك هو ضعيفه ضعيف النسائق ضعيف أبي داودك إيه ضعيف ابن ماجه إيه ولما السلسلة ضعيفة انتبهوا ضعيفه hal cilad buuna u cuskaday daciifintiisa cilladaasi waxa weeye ibnu jurayj baa ka warinaya camr ibnu shacayb ibnu jurayjna wuxuu kaga wariyay can ibnu jurayjna waa nin mudallis ah mudalliskuna hadduu can yidhaahdo bimacnaa waxa weeyaan xadiiskiisa lama qaato oo inqiaacba ixtimaalulinqiaac baa ku jira marka cancanatu ibnu jurayj baa ku jira saas daraaddeed sanadku waa daciif saasuu xadiidka sheekh ku daciifiyey sheekh albani caleyh raxmatullah masaadirta aan sheegnay oo dhan laakiin sheekha waxoogaa ilduuf baa ku dhacay sheekh albani caleyh raxmatullah xadiidkan marka la yidhaahdo bidaat maxaa yeelay ibnu jurayj sunan nasaa-i wuxuu yidhi xadaanii camr bnu shacayb can keliya kuma warinina fii sunan nasaa-i xadaanii camrun buu yidhi oo wuxuu caddeeyey samac iyo maqal buu caddeeyey wuxuu sidaasoo kale ku caddeeyey mushkil alaahaar oo imaamu taxaawi caleyh raxmat ullah isagana sidoo kale xadaanii camr ibnu shacayb buuri labadaa meeloodba sheekh albaani caleyh raxmat ullah waa ka qarsoontay sidaas darteed xadiidka wuu daciifiye wasawaab inuu xadiidku saxiix ama markuu u yeelyahay uu xasan yahay wey macnaha sidaas weyaan xadiidku marka waa xadiis sugan wey waxaan la yaabay oo aada loola yaabaa sheekh albani caleyh raxmat ullah sunanu masaa'iga wuu ka shaqeeyo labu u kala saaray wuxuu kala saaray daciif iyo saxiix sida uu sunanka kaleba ku sameeyey asagoo kala saaray bay haddana waxaa ka qarsoontay tasriixa uu ibnu jurayj xadaanii ku tasriixiyey baa haddana ka qarsoontay waa bini aadan soo maha bini aadan waay si kasta hadduu aqoontiisi iyo dadaalkiisa u gaadhsiisan yahay ruuxa waxbaa ka qarsoomi xadiidka marka tadciifintiisu sax ma aha xadiidku waa xadiid sugan waay xadiid saxiixa waay ayib xadiisku wuxuu faa'iideyn haweenta wixii la ballan qaado laba qaybood buu kala qaaday inta aan la guursanin oon caqdigu dhicin waxyaalaha la ballan qaadayo ama iyada ha loo ballan qaado ama dadka ehelkeeda ha loo ballan qaado ama saaxiibteed ha loo ballan qaado ay ballanqaad oo ka horeeya caqdiga ciddii la dooniba ha loo ballanqaadee haweenta la guursanayaa yeelanaysa kuwa kale loo ballanqaadayna waxba kuma laha laakiin wixii ka dambeeya meherku markuu dhaco oo caqdigu dhaco wixii ka dambeeya siismo iyo ballanqaad ciddi kastoo la siiyaa iskale haddii aabba la siiyo isagaa iskale awow haddii la siiya isagaa iskale saaxiib wixii la siiya iyadaa iskale iyada haddii la siiyo iyadaa iskale laakiin ka hor intaan caqdigu dhicin wax kastoo la ballan qaado ama la bixiyo ama la siiyo cidda la siiyey aadi maysee haweentaa iskale saasuu macnahaas xadiisku faa'iideeyey macnahaas xadiisku faa'iideeyey wuu kala qaaday macnaha ayib macnahaasi waxa weeye culimmada ka hadashay inta aan arkay waxaa aad uga hadlayo si fiican xadiiska macnihiisa u meel dhigay ninka la yidhaahdo al-imaam في كتابه مشكل الآثار شرح آد في عبد حديث كساري وحونا كشرحي وأوليه هوانت انت لقرسن من كهر waxa la bixinayo ee cid la siinayo ama loo ballan qaadayo ciday dooniba ha noqotee awliyadeeda qaraabadeeda waxa waxa lagu bixinayo ee lagu ballan qaadayo waa xubinkeeda ninku uu doonayay sababteed baa lagu bixinaya soo ma ilan dadkan iyadoon baa isu keentay sooma ninkan markii qaraabada wax loo qaybinahayo dadka la siinahayo aabba midka siiyo eh, hooyadeed siiyo xagga siiyo maxaad rabtaa adiga ma sadaqay kaa tahay ya miyaad sadaqaysanaysa maxaad ku raadinaysaa soo waxaad ku raadinaysa uun xubinkeeda maha iyadaad raadinaysa sooma haddaad raadinayso xoolahan aad bixinayso sababtaad ku bixinayso cidda iskale baa iyagana iskale dadkan la siisiinaha ayaad u qayqaybinaysoo dhan waxa ay ku mudanahayaan iyada sababteed waay soo saas ma waxaad raadinaysana waa iyada xubinkeedii waay iyadiibaa mar kale intaan caqdigu dhicin wixii la ballan qaadiy wixii la bixiyo dhan iyadaa iskale miaal wuxuu uga dhigay oo tusaale ku keenay imaam shawkaani caleyh raxmatullah oo la mida buu yidhi ninkii la dhihi jiray ibnu lutbiya kama fi sahih al-bukhari ninkii nebigu sal alayhi wasallam uu u diray sadaqaadka soo ururi uu yiri qisadii soo garanaysaan sadaqaadkii markuu soo ururiyey oo sakadii uu keenay iyo wuxuu yidhi intana idinkaa laydiin soo dhiibo waa seko intana anaa hadiyad la ii soo siiyo dadkii aan wax ka ururinahay baa aniga isiiyey waa kii nebigu hadlay soo maxa ay dhihi jiray muu guriga hooyadii fadhiisto balwa in loo soo hadiyeeyey in kala arke waa laga soo celiyey wixii dhan ma maxaa looga soo celiyey waxa wax lagu siiyey waxay ahayd dowladdii nebigu ka socdaa rasuulku ka socdaa oo sidaas daraaddeed iyo mas-uuliyadda wahayuu wax lagu siiyey soo saas ma mas uuliyaddana yaa iskale ya muslimiintaa iskale sooma mas-uuliyadda wixii ku yimid magaceedee ninkan lagu siiyey mas-uuliyadda dadkii lahaayee muslimiinta ahaa leh isagu ma leh sooma wakadaalika haweentan la guursan rabeen weli caqdigu dhicin wixii magaceeda sababteeda lagu qaybiyo ama lagu ballan qaado iyadaa iska leh sababtu waxa weeye sababta lagu qaadanayo waa iyada iyo xubinkeedoo la raadinayo yaana leh dadku lama wadaagaana iyadaa leh sidaas daraaddeed wuxuu leeyahay xadiidku macnaha uu ku fadhiyo kaa isaga ayb ama markuu caqdigu dhaco oo haweentii la guursado oo arrintii lagu kala baxo ninku wuxuu markaa qaybiyo ama bixiyo ama qaraabo siiyo ama ehel siiyo ama weli siiyo hadde xubinkii wuuba helay sooma wuuba helayba iyadii dhammayste hawshiisii dhammaysay kuma doonayo markaa markaa maxay ka tahay qaraabo xidhiidis bay ka tahay sooma ninkii markaa loo ballan qaadiyo ciddii la siiyaa markaa iskale leanna markaa kuma xidhna laguma doonayo xubinkii laguma doonaye waa nooc uun maamuus iyo qaraabo xidhiirinay markaa iska noqonaysa xadiidka macnahaas ayuu imaamu shawkaani caleyh raxmatullaahi uu saaray macnaha daahirka xadiidka ka muuqdana kaa isagaa wey ayib sidaas daraaddeed baa qeybta dambe oo goorta caqdigu dhaco kadib wixii la ballan qaada ama wixii la bixiyo ah ayaa wuxuu nebigu daba dhigay sallallahu alayhi wasallam wa axaqu maa ukrima ar calayhi ibnatu aw ukhtuhu ninka wax lagu maamuuso oo lagu qadariyo oo wax lagu siiyo oo lagu xiriiriyo waxaa ugu xaqnimo badan gabadhiisa oo laga guursaday ama walaashii oo laga guursaday subhana taas ugu xaqnimo badan wax lagu xiriiriyo oo lagu ikraamo lagu sharfo macna sidaas tayib macnaha suu xadiidku xambaaraya xadiidkan sida uu qabo ee daahirkiisa ah oo intaan caqdigu dhicinoo meherku dhicin wixii ka horeeya wixii la bixinayo iyo wixii ballanqaada iyo wixii meheray lagu heshiiyey haweentaa iska leh lalamana wadaago macnaha waxaa ku tegey alimaam athawri iyo imaamu malik ibnu anas iyo abu cubayd imaamu taxaawina sidaasuu isaguna maro waa ka aan sheegnay culimmadaasaa qabta waxaa khilaafsan culimmo kale oo waxay leeyihiin ama meherka ha ka horeyso ama ha ka dambayse ciddii wax loo ballan qaado ninkuu dooniba ha noqdo isagaa iskale ciddii wax la siiyana iyadaa iskale halkaasay marayaan xadiiska daahirkiisay khilaafsanta xadiiska daahirkiisa culimadaa horaa martay sidaasaana sawaab oo daahirka xadiiska muuqato macna ayib waxaa kaloo xadiidka deliishaday oo culimo ka mid ah weliga haweenta weligeeda ah waxaa u bannaan bay dhaheen inuu naftiisa wuxuu doono shardi ka dhigto gabadha laga guursanayo oo yidhaahdo haddaan intaa layga siinin haddaan intaa layga siinin la guursan maayo waa waxaan dhihi jirna muxuu ahay yaradku a haddaan intaa lay siinin gabadhayda ma bixinayo shardi inuu ka dhigto xadiiskanay u daliishadeen daliilku saa kuma cadda bal cagsigiis ku caddi cagsigiisa ayuu ku cadiyay ama ka mas'ale ahaan ayadu eh, muxuu ahaayey eh, khilaaf ku jira culimada qaar baa qaba hadduu weligu gabadhiisa shardi ka dhigo waxa ha layga siiyo inay u bannaantahay shardiguna laazimahayo oo waxaa ka mid a ah, maalan axmed iyo isxaaq yaa ka mid ah. axmed iyo isxaaq yaa ka mid ah. laakiin daliilka marka la fiiriyo naska la fiiriyo walow uu sheekh albani leeyahay caleyh raxmatullahi wax xarimayo uma garanayo haddana maca daalika wixii hadduu haweentii bixinteedii haddii shardi looga dhigo nooc iibsi oo kaleu noqonaya nooc iibsi oo kale ah buu noqonaya oo isaga laftiisu gadaal wuxuu ka leeyahay shardi haddii ay noqoto waa sida uu silsilada kaga hadlayo daciifada ah haddii wixii shardi laga dhigo oo laysku xidho gabadhii haweentii bixinteedii iyo in wax lagu siiyo haddaad isku xidhaay markaa waxay noqonaysaa buu leeyahay in ay wasiilo u noqotaa dhici karaysa dumarka guurkooda in la xanibo ilaa xoolo lagu helo oy dhici karayso haweentii inay guumaysowdo nin la-aan ku dhacdo meesha lagu xanibto ilaa ninkii munaasibka ah ee xoolaha badan laga qaadi lahaa uu yimaado wilaayadii marka loogu talagalay in dumarka loogu daneeyo waxayba isu bedelaysaaba ganacsi rag ku danaysanahay wa ficlan saas waay waxaad mooddaa dhaqanka soomaalida hadduu aqoon lahaa sheekhu oo muxuu ahaay garan lahaa mas'aladaasi dabcan sidaa isagu ixtimaal ahaan uu ku keenay bay xaqiiqo u tahay oo haddii sidaa loo furo baab ganacsiyo dumarka laga ganacsaday noqonba inta haddaan layga siinin maya intaa maysiinaysaa maya la fiirin maayo ninku diin ma leeyahay gabadha ma u dhigma ma u qalma akhlaaq ma leeyahay waxaasoo dhan la fiirin maayo gabadhiina waa miskiin oo waxa weye iyada qoorta unbaa la qabanoo suuqa unbaa la geyni sidii xoolo la gadahayo kale noqonaysaa marka xalistaasay marka leedahay xadiidkanina daahirkiisu waa diidan yahaye ma fasaxayo وهذا هو الراجح هذا هو الراجح أما النكاح مركو دعو كذب وقودي لقرسده وعقدي قماده ولغو كلبحه marka kadib wixii dhex maray ninka gabadha guursaday iyo dadkii gabadhu ka dhalatay taasi waa qaraabo xiriirin ah ayagana u banaan asagana u banaan waxa la diiday wixii shartu haka dhigay shartiun illa wa illa ba haka dhigay laakiin wixii xiriirin iyo isasiin iyo muxuu ahay taasi dhibaato male oo dee xadiiska aakhirkiisa kutusaya wa axaqu maa ukrima arajulu calayhi ibnatuhu aw ukhtuhu ikraam wey baabul ikraam wey kaas macna oo dadka qaraabada iyo xididka ka dhexeeya wey mushkila male taa iyada macna ayib ee shardigaa la diiday shardiga way meesha dooda iyo ishkaalka ka tagay ayib وعن علقمة عن مسعود رضي الله عنه inay sidaas tahay waxaad ku garan soomaalida waagii hor yaradka la kala qaadan jiray magaaladana waa iska jirtaa haweentii haddii ay ninkii ka dhimato oo dee xooluu ka bixiyey sooma sidii neef u gatay oo kalewa hadday ka dhimato xiskiisa wax la yidhahdaa la yaqaanaa a ilaa wa ilaa booskeedii mid ha la iisoo geliyo walaasheed waxbaa la raaraadi haddii waxba la waayo sooma dee xoolahan ka bixiyey marka hadee dib ha loo fiiriyo wax la iisoo celiyo waay xoolo rag maxay dhihi jireen walba farana ka tirsan feedana ka xisaabsan marka waxa layga soo celiyo buu leeyahy waxaad garanaysaa marka masaladu waa mubaadala wax isdhaafsi waa wax isdhaafsi waa waxay uga dhowdahay markaasi inay tahay ruux xor ah oo la gadanayo waa kaan soo marnay ilaahay dadka ugu necab yahay waxaa ka mid a ah, oo uusan fiirinayn una naxariisanayn maalinta qiyaamada ruux ruux xor ah intuu suuqa geystay iibsaday halkaas marka laga yaabo masaladu inay aynay lugta la gasho hadii macnaha qaab noocaas kale ay noqoto way macnaha culimada qaar kamid ah waxay u dilishadaan aayadii ku timid fi suurati eh, al-qasas eh, muxuu ahaa dhaxmarti qisadii nabiy ilaahi muusa iyo eh, ninkii odayga u deg jiray madyan sawa inni uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni cala an taajuranii amaaniya xijaj labadayda gabdhood mid baan rabaa inaan kuu guuriyo laakiin waxaan rabaa inaad ii shaqayso sideed sano sideed sano ii shaqayso saasaan kugu siinaya markii dambe haddaad toban ku dartana khayr haddaad toban ka dhigtana khayr nabiyullaahi muusa waa kii ogolaaday gabadhana lagu guuri loogu guuriyey qaar baa waxay yidhahdaan marka waa sharcun sharcu man qablana sharcun lana weeyo waxa weeyaan ummadihii hore wixii sharci waa inagana sharci weeyo hadduu sharcigeenu bedelin waa masale usuuliyo khilaaf ku jira waa marka halkaasay ka qaateenoo maadaama nebi muuseba sideed sano lagu shaqaysanahay gabadh la siiye daraaddeed dee gabadhayda waxoogaa inaan ka qaato maxaa diidaya waay ya waxoogaa inaan anuguna ka ruqsado maxaa diidaya adiga waxa weye masaladu kolley laysat min makaarib alakhlaaq akhlaaqda wan wanaagsan ka mid ma ah ruux bini aadam oo dashay oo lagugu dhi gacanta lagu geliyo wilaayadiisa inaad u danayso inaad ku danaysato maaha wixii lagu gartay lagugu maamuusa meesheeda wa sidaas maana طيب وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه أنه إساق سئل وحا ويدي عن رجل نبا لويدي وتزوج قرسدي امرأة هذا وحا لوغا دودا محو أهاي لعكت لغو بحيو محو أهاي حفلة مركا ليسوق يمات وأنو نقانو سوري مية سوري يقباتي يحوال بها صوما تاسي ودادة قاركو دوت ككينا وح مشكلة أمالي وح أي مشكلة لهذا مجرد waagii hore oo xoogaa aqoontu iska yaray waa laga carari jiray xataa meeshii gabaati lagu qaadanayo wadaadada qaar baa aada u fogeeyey laakiin wax ishkaaliya ma leh cuntadaa la cunahayo oon qayb ka mida waayo soo meesha laysugu maano inta cunto la cuno cuntadaa la cunahayo haddii lacagna laysa siiyo oo laysugu daro waa uun farax meeshuna baab cibaado maaha waa baab iska mucaamalaad iyo muxuu ahaayey marka cuntadaa doonto aduu kari waxaa doonto lacag sii ishkaaliya male taa iyada wax dhiba ma وعن علقمة عن مسعود رضي الله عنه أنه إساق سئل وحا لويدي عن رجل نبا لويدي وتزوج قرسدي امرأة هويني قرسدي والحال ولم يفرض أن أقدر لها إذا صداقا وحمهرنا أن أقدر ولم يدخل بها أن لنا أقل قلن أن أقلمون حتى مات إلى أبنتي آه. يعني مهرنا أموسا مكعابين وهوينته وإسكا قرسدي إلا ويبنانتا يسان شكنا سومر نيم mana uusan la aqalgelin isagoo la aqalgelin buu dhintay meherna looba magacaabo faqaala wuxuu yihi ibn mascuud ibn mascuud baa wuxuu yidhi masaladii ibn mascuud baa marka loo keenay wuxuu yidhi lahaa gaba haweeneyda waxaa u sugnaaday mithlu sadaaqi nisaa'iha dumarkeeda meherkoodoo kalay leedahay nisaa'iha dumarka iyada la midkaa waa waa kan soo sheegnay mahrulmithliga waxa la yidhahdo ilaa waa kan soo sheegnay in sideedaba ayna sharti ahayn meherka in caqdiga lagu sheego lagu magacaabo gabadha waa la iska guurin karaa meherkana waa laga aamusi karaa hadhow baa waxaa la qadarayaa dumarka iyada la midka ah ee qaraabada ay yihiin oo kale qiyaasta lagu meheriyo taasoo kale hadhow loo qadari doonaa marka yani lahaa mithlu sadaaqi nisaa'iha intaa waa la isku waafaqsanya haddaan meherka lagu magacaabin caqdiga in dib laga qadari doono dumarka iyada la midkaana looga qiyaas qaadan doono taa waa isla ogolay tayib laha waxa uu sugnaaday inuu mithlu sadaqi nisaa'iha dumarka dumarka iyadoo kala ah, meherkooda mid la miday leedahay laa waksa musqamin ma jirto walaa shatata xadgudub iyo ziyaadana ma jirto yaani dumarka iyada la midka meherkoodii la siin jiray hoosna looga dhigi maayo lagana siyaadin maayo qiyaas iyadana loo qadaray waqsigu waa naqsiga waa dhimidda shatadkuna waa xadgudbidda waa siyaadinta iyo xaddow la dhaafiyo waa وعليها كركيدنا وحا اهاتي غوري العده عددي وين عده ترسلسا صوابا ويه وين عده ترسل ولها وحنا اسنادي الميراث دخلكينا ويلاد دخل ويلادهي مهركيدينا ولو قدري وين عده ترسل فقام مركا وحا استاغي macqil ibnu sinaan alashjaciyu baa istaagay sidaa markuu ibnu sacuud xukumay ayaa ninkaasaa istaagay faqaala wuxuu yidhi qadaa wuu xukumay rasuulullaahi baa xukumay sal lla lay wasalam fii barwac binti waashiqin gabadhaasi arrinkeeda dhexdiisa ayuu nebigu wuxuu xukumay imra'atin haweeney yay tahay imra'atin oo minna annaga naga mid ah xaalay tahay ama imra'atin tii barwac binti waashiqin taasoo imra'atin haweeney ah oo minna annaga naga mid ah haweeney annaga naga mid ah oo reerkanaga ka dhalatay ah magacaana lahayd ayuu nebigu xukumay mila maa qadayta waxaad xukuntay mid la miduu xukumay ah, qadaa rasuululahi sal lay sl rsulku wuxuu xukumay fii barwac binti waashiqin imra'atin oo minna naga mid a ah, mila maa qadayta waxaad xukuntay wax la miduu xukumay sidaasoo kaleu nebigu u xukumay qisadanoo sidan u dhacday fa farixa markaasuu ku farxay bihaa iyada ibnu mascuudin baa ku farxay maxaa yeelay markii hore masalada xukunkiisu ijtihaad buu ahaa sooma markaasaa loo sheegay inuu nas waafaqay iyo qadihii nabiga sal lay wasalam marka maadaama uu xaqii waafaqay nasna waafaqay taasuu aada ugu farxay marka saas weeyaan طيب markii hore naska ma hayn rawaha wariya ahmad rawahu waxa wariya ahmad ahmad wal arba'atu afarti وصححه وحا صحيحيه الترمذي وحسنه وحا تحسينيه حديث جماعه كوح علماء كامل وحا كانوا صحيحيه ابن عبد الهادي في المحرر تلخيص ك تلخيص الحبير ك حافظك وحسوق قولنا ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي سونا انه حديثك او صحيحيه ابن حزم يا بيهقي انتبه الامام الشافعي عليه رحمه الله وحو كميدي حديث كان احاديث او كتوقفي سغنانتودنا او كشكيي oo waxa ka sugan inuu yiri law sahha hadith barwa in la qultu la qultu bih hadithka barwa binti washiq hadu sugnaado waan qaba hadith badan oo saasa jirto hadithku marka waa sugan yahay Sheikh Albani alayhi rahmatullahi ala shart ash-shaykhayn buu ku saxiixiyay ibn Hibban buu ka soo guuriyay inuu isaguna saxiixiyay hadithku marka hadith sugan waa qadaha Abdullah ibn Mas'ud waa sugan yahay hadithka barwa binti washiq iyo qadihi nabiguna waa sugan yahay saas macna طيب حديثك atarda an uzawijaka fulana waraali ma ku tahay heble inaan kuu guuriyo haa buu yidhi haweenaydii buu la hadlo markaasu wuxuu ku yidhi atardayna an uzawijaki fulanan ma adiguna raalli ma tahay inaan hebel kuu guuriyo markaasay tidhi haa fazawaja axadahumaa saaxibahu labadii buu isu guuriyey fadakhala biha arajulu walam yafrid lahaa sadaaqan walam yucطiha shay-an wuu la aqalgalay laakiin meherna looma magacaabin waxna lama siinin waxna la siiyeen wax meher u magacaabana ma jirin tayib ninkaasi wuxuu kamid ahaa kaana mimman shahida al-hudaybiyah ragii ka qayb galay buu ahaa oo saami buu ku lahaa khaybar wixii laga helay geeridii baa kusoo xaadirtay marka isagoo haweentiina xaasaystay meherna aan siinin meherna aan u magacaabin ayay geeridii ku timid markay geeridii ku timid ayuu wuxuu yidhi ina rasuul allahi sallallahu alayhi wasallam zawajani fulana wardadow nebigu hebluu ii guuriyey walam afrid laha sadaqan wax mehirana uma qadarin walam ucطiha shay-an waxaan siiyeyna ma jiro wainii ushhidukum annii acطaytuha min sadaaqiha sahmii bikhaybar waxaan markhaati idin gelinaya idinka markhaati gelinaya inaan saamigaygii aan ku lahaa khaybar meherkeedii ka siiyey oo dardaarmaya macna halkaa meherkeedii ha ka raadsato fa akhadat sahmaha fabaacathu bimiati alfin saamigii bay halkii ka qaadatay boqol kun bay ku iibsatay oo dirham ayib ruwaadan nin ka mida wuxuu siyaadiyey xadiidka aakhirkiisa inuu nebigu yiri xadiidka awalkiisa wuxuu ku siyaadiyey inuu nebigu yiri sallallahu alayhi wasallam khayru nikaahi aysaruhu waana isoo noo soo socdaa inta iyadii xadiidkani iyo xadiidka inoo yaallay waxay ku kala duwan yihiin xadiidkan dambe horta soo saaray abu daawud iyo xaakim uu saxiixiyey dahabi iyo ibn xibbaan way ku waafaqnay sheekh albani waa xadiis saxiix ah waxay ku kala gedisan yihiin labada nin way geeriyoodeen labadooda midna haweenta meher uma magacaabin uma qadarin meherkeediina waxba kama siinin laakiin waxay ku kala duwan yihiin kan dambana wuu u galmooday ka horena lama aqalgelin saasay ku kala duwan yihiin ayib xadiidkan wuxuu ku tusi marka labada xadiis waxay ku tusayaan inta haddii laga dhinto ayada oon meherna loo magacaabin waxna la siinin lalana aqalgelin hadduu ninku sidaa kaga geeriyoodo meherkeediina way leedahay oo buuxa waxba laga dhimin meherkiina waxaa laga qiyaas qaadanaya dumarka iyada la midka wayna ciddo tirsan dhaxalkana waxbay ku leedahay saas wax ayib waxay kaga gedisan tahay haweenta la furo haweenta la furo haweenayda ayada oo inta la guursaday meher aan loo magacaabin aan lala aqalgelin haddii la furo fii suurati albaqara allah wuxuu ku sheegay inayna meher lahayn meher ma leh saas macnaa haddii meherka la magacaabo oo la qadaro oo isagoon la aqalgelin uu furo waxay leedahay meherka niskii bay leedahay suurat lbaqara iyadana lagu sheegay sooma taa waxaa ka gedisan marka hadduu ka dhinto taasi waa goorma waa hadduu furo oy furitaan ku kala tagaan laakiin haddii kala tagga uu keeno dhimasha keento way ka gedisan tahay oo meherkeediioo kaamilana way leedahay kow midda labaad weeyaane way ciddo tirsan oo taana way kaga gedisan tahay haweenta la furo haweenta iyadoon lala aqalgelin haddii la furo iyaduna ciddo ma leh yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma طallaqtumuuhunna qabla an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin taxtaduunaha intaydaan taabaninoo u galmoonin haddaad furtaan wax ciddaa oy idiin tirsanayaan ma jirto caawa markaad furto daqiiqadaaba nin kale guursan karta saasmaa marka way ka gedisan tahay axkaamta alaaqa iyo wafaadku iyo dhimashadu waxyaalahay ku kala gedisan bay ka mid tahay marka dhimashadase way ciddo tirsanoo haweentii weligeed aan loo galmoonin laakiin inta la guursaday laga dhintay ayadu way ciddo tirsanoo waxay ciddo tirsanaysaa meeqa arbacata ashhurin wa cashra saas maana afar bilood iyo toban beri bay ciddo tirsanaysaa maba ina is arkinba muusan la aqalgelinba way ciddo tirsan dhaxalkiina way leedahay sooma dhaxalkiina way leedahay meherkeediioo kaamilana way leedahay intaasuu xadiidku isu raaciyey sooma sidaa xadiidku uu maray ayaa waxaa qaba عبد الله بن مسعود الإمام أبو حنيفة يصحابتي أحمد إسحاق سيدا سيمرين وأنا سيدا صواب مالك يا شافعي في قول بوحي لهذا وحان بحل أهين هوين تاسي ملي وحكى لو دن مهرب ملي محو أهاي محو أهاي وحكى لو حول لهذا إنه ما تشرته لكن بحلكم بيحكوا لهذا حديث كي مركز ضعيفينه أما أكتو ذا كسقنا وخاصة إمام الشافعي حديث مركز واسوغيه xadiisku hadduu sugan yahayna cid kaloo hadal u furan yahay maba jiraba sooma culimmada martay baa marka ra'yigooda xoog badan yahay haweenta laga dhintaayey xataa haddaan loo galmoonin oo lala aqalgelin meherkeedu iyo kaamilay leedahay dhaxalkana waxbay ku leedahay wayna ciddo tirsanoo haweenta laga dhintay ciddadeedii bay tirsanaysaa intaasaa laysu raacay ayib taasi waa haddaan lala aqalgeline haddii lala aqalgalay ka warran soo kama seexad jirto way ka seexad jirtaa markaas saddexdaba way yeelanaysaa iyaduna saddexdaba way yeeleen meherkii oo kaamil ah iyo ciddadii iyo iyo dhaxalkii oo xadiiskan dambe sheegaynay ayaa macnaha tilmaamay xadiiska uqbat ibn aamir masaladaas marka xadiisku uu sheegay macnaha wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma anna an-nabiy nabigu sallallahu alayhi wasallam qala wuxuu yiri man a'ta ruhi siya fii sadaaqi imra'atin haweenay meherkeeda fii sadaaqi imra'atin haweeney meherkeeda ruuxii bixiyoo siiya sawiiqan yani sawiiqan ruuxii bixiya aw amase tamran ama timir bixiya faqad istaxalla wuu xalaal dalbay sawiiqa waxaa la yidhaahdaa waa waa taqriiban waa waa borajka waa inta daqiiq laga dhigo waxyaalahan midhaha ee la cuno inta daqiiq laga dhigo ayaa la qasayaa marka muushaali ama ama muxuu ahaayey ama boraj ama wuxuun dhaadig sawiiqa kaasaa la marka ruuxii sawiiq siiya oo meher ahaan u siiya ama timir u siiya wuu xalaal dalbayo meherkii waa baxsaday waay ah akhraja waxa wari abu daawud ba wari wa ashara wuxuna ishaaray oo tilmaamay abu daawud ila tarjiihi waqfihi xadiidku inuu mawquuf yahay inay rajaxanta xadiidku inuu marfuuc iyo nabiga gaarsiisan yahay wuxuu yiri raajix ma waxa xoog badan inuu hadalka jaabir yahay oo uu nabiga gaarsiisnay sallallahu alayhi wasallam طيب xadiidka sanadkiisa waxa ku jira Musa ibn Muslim ibn Ruman nin leeyahay Musa ibn Muslim ibn Ruman oo majhuula ku jira Abu Hatim iyo Abu Hasan waa nin majhuul ah ayib xadiidkana alxaafid ibnu xajar iyo mundiri iyo ibnu turkumani iyo sidaasay ku cilaynayaan sidoo kaleeto inuu mawquuf yahay waxaa rajaxay taxaawi iyo cabdilxaq alishbiili iyo keyrkood marka laba cilo leeyahy waqfina waa ku cilaysany inuu mawquuf yahay dacfina waa ku cilaysanya dacfu sanadoo nin majhuula ah sanadkiisa ku jira saas daraaddeed ma sugna xadiidkan xadiis daciifa yuusan sugnaanina maxaa loo deliishadaa waxaa loo deliishadaa meherku inuu noqon karo waxaan lacag ahayn in laga dhigi karo raashiin lagu heshiin karo timir lagu heshiin karo raashiin lagu heshiin karo waxyaalaha kale la intifaacsan lagu heshiin karo waa kada taas uu loo dalishanay waana wax jira way ficlan yaani sideedaba wax un manaafacaad lahoo maal ahoo la xoolaysto unbaa meherku noqonaya xataa manaafacaad waa kaan soo marnay qur-aan baridiisa iyo xoreyn la xoreeyay iyo soo manafacad ma manafacadkaas xataa meherku noqon karay wa an abdullah ibn amir ibn rabi'ah an abihi radiyallahu anhu anna nabiyya nabiga sallallahu alayhi wasallam ajaza wuxuu baneeyo oo macnaha fuliyay ha ajaza bimaana wuxuu ogolaadoo fuliyey nikaaxa imra'atin haweenay guurkeed calaa naclayni laba kabood korkooda ku guursatay ama lagu guursaday haweenay guursatay oo laba kabood meherkeedii ka dhigatay akhraja waxa wariye at-tirmidhi tirmidhi baa wariye saxaa uu saxiixiyay wa khulifa waa lagu khilaafay buu yiri xaafidku fi dhalika saxiixinta xadiidka uu saxiixiyay tirmidhi waa lagu diido waa lagu khilaafay saas macna xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira Aasim ibn Ubaydillah nin la leeyda oo daciif ah ay imada daciifiyay xadiidkana waxa ku inkiray oo aad u fogeeyey oo munkar inuu yahay sheegay al-imaam abu xaatim ar-razi dhahabi ibn jawzi bayhaqi sheekh albanina fi fi al-irwa iyo geyrkiisu ku daciifiyay ma sugna xadiidkani ma sugna xadiidka laba kabood baa haweeney lagu guursaday ma sugna waa xadiis daciif ah طيب ضعيف هذا فقهاء قارب بالشري qaar baa daliishadayo waxay u daliishadeen in wax yar oo xoolo ah laakiin iska raqiis ah inuu meherku noqon karo inuu heer meherku noqon karo laba kabood oo waagaa jooga xoolo yar ma aha sooma laba kabood oo waagaa jooga hadday raqiis yihiin oo laga yaabo inaad meelahan laba dhowr boqol kusoo qabsataan laakiin ma sahlanay waagaas waagaa isaga ninka uu muxuu ahaay war wuxuu soo raaday xataa kaatum kaatum muxuu ahaayey bir ah ee uu soo waayay yani laba kabood ma sahlanay hadduuba xadiidku sugnaan lahaa labada kabood wax ka yar buu nabigu sal lay sl yaa suganoo laysku guursaday wuxuuna tilmaamayaa sidiisaba meherka yaraantiisa iyo banaantiisu xad ma leh kolba labada ruux waxay ku heshiiyaan kolba labada ruux ay ku heshiiyaan wuxuun waa inuu jiro manafacaad leh la intifaacsado xoolaha ha yaraata ha badnaado labada ruuxna waa inay raalli isaga noqdaan intaan baa muhima ah. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال وحوري زوج وغوري النبي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نبو غوري امرأة هويني بو غوري زوج وغوري رجلا ني وحو غوري امرأة هويني بو غوري بخاتم كاتم بو غوري او من حديد برأة أخرجه وحوري الحاكم حاكم باوري وهو حديث كان طرف وقيد ومن الحديث الطويل حديث كديرا كمد المتقدم أي نوصه هرمري fii awaa'ili nnikaaxi kitaabu nikaax bilowyadiisa xadiiskii dharaaye loogu soo hormaray qayb ka mida waa soo garanaysaan xadiiskaas ayib waa xadiiu lwaahiba xadiidkii haweenaydii nabiga isu soo hibaysay sal alay aslam ee nabigu sal alay waslam intuu ka aamusay uu ninku dhihi jiray rasuul ilaahi ow ii guuri haddaadan rabin nabigu dhihi jiray sal lay slm wuxuu soo raadi marka iltamis walow khaataman min xadiid xadiiskaa dheeran kusoo marnay marka waa qeyb xadiid ka mid a xaakim werinta akhrajahu lxaakim buu yidhi sidan oo zawaja rajulan imra'atan bikhaatamin min xadiid lafdigaas xaakim baa ku wariyay laakiin xadiidku markuu saxiixaynka ku yaallo kii inoo soo hormaray ah nebigu inuu ugu guuriyey ma ahayne bandhig bay ahayd marxalo loo bandhigay bay ahaydoo warba wuxuu soo raaday xataa kaatun dahaban kaatun birana ha ahaate maxaa laga qaadaa marka hadduu kaantunta birtaa ka soo looguma guuriye marka kaanna isagoo nebigu uu guuriyo kale ka dhiganta intaasi marka dhib male marka kaatun bir waa wax yaroo isagana rakiis ah meherkii intaa waa noqon karaa waa siyaadaa la socota xadiidka markuu xaakim warinayo siyaadadaasi waxay tahay fassuhu min fida fassuhu min fida yani muxuu ahay e, kaatunta oo birta ah siyaaduu ku darayo faskiisu fidu ahaa buu yidhi faska waxaa la yidhahdaa annagana fas baan dhaanaa unmalanaya soo ma kaatunta madaxeeda kore ayaa waxaa ku samaysan shay kaleeto oo ka gedisan e, kaatunta lafteeda soo ma ama muxuu ahaayey ama dhala dhalaalaysa ama bir ama wuxuunbaa ku samaysan marka fas baa la yidhahdaa faskiisu marka fidu ahaa ziyaadadaasuu wataa xadiidkan xaakim ziyaadadaas waa ziyaado munkara ah oo daciif ah intan ah kaatun bir abuu nebigu ku guuriyey xadiidkaasaa asal u noqon kara ama kaatunta faskeedu inuu fido ahaa qaybtaas iyadoo waa munkar daciifa wa ayib ma jirto وعن علي رضي الله عنه قال وحوري لا يكون ما هذا المهر مهرك أقل من كير من عشرة دراهم toban dirham meherku ma ahaado mid ka noqdo ka yar doban dirham wax ka yar ma noqdo waxaa waxa wariyay quniyu daaraqutni daaraqutni baa wariyey mawquufan asaga oo ku jooga cali ibn abi aalib ku jooga oo wa fii sanadii sanadkiisana waxaa ku sugan maqalan oraah ba ku sugan yaani sanadkiisana hadal baa ku jira waa hadalka ku jira waxa weeye sanadkiisa waxa ku jira nin la yiraahdo daawud ibn yazid al-awdi abu hatim iyo abu daawud iyo nasai iyo keyrkood baa daciifiyay isagaasaana xadiidka lagu cileeyey oo ibnu jawsi iyo keyrkii ay ku cilaynayaan xadiisku waa ahar mawquufa marka koobaad cali buu mawquuf ku yahay waa marka labaad ee sanadkiisu waa daciif ma sugna marka sidaas macna ayib muxuu faa'iideyn lahaa hadduu sugnaan lahaa wuxuu faa'iideyn lahaa cali inuu qabay meherku kama yaraado toban dirham sooma toban dirham meherka inta ugu badan xad inuusan lahayn waa laysla ogolyahay qiyaas la dhihi karo intaa lagama badin karo oo haddii laga badiyo wixii ka badan waa baatil ma jirto laakiin inta ugu yar bay culimmadu isku dayeen inay xad u sameeyaan fuqahadu iyo madaahibtu waa ku kala gedisan yihin qolobana meel bay mareen qolo waxay yidhahdeen intana u yar qolo waxay yidhahdeen intana u yar intana u yar wax daliil ah oo ku tusaya meherka intaasaa ugu yar haddii laga yareeyana ma asaxayo isaguna ma jiro sidaas daraaddeed aqalu lmahri وأكثره xad ملك waxay ku xidhan tahay kolba labadaa ruux iyo waxay ku heshiiyaan iyo say wada hadlaan iyo wixii iyagu markaa raalli isaga noqda ayay ku xidhan yaraantiisuna xuduud male badintiisuna xuduud male cala sawaab wa macna sida saxiixa fadlan وعن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري خير الصداق مهرك أغو خير بدني أيسره كأغو فضض واي كأغو سهلا أخرجه وحوري أبو داود باوري وصححه وحا صحيح الحاكم ابن حبان يقضاعنا ويصوصارين حديثك وحكى صحيحية الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة هي غير كذا waa xadiiskii aan soo marnayo aan soo sheegnay kitaabka inaguma soo marin laakiin markaan ka hadlayno xadiidkii calqama can ibn mascuud ayaan ku sheegnay sharxiisa qisadii dheerayd aakhirkiisa waxa weye khayru nnisaai khayru nnikaaxi aysaruhu guur waxaa ugu khayr badan ka ugu sahlan ah, ka ugu sahlan xadiiskaasi waa sugay waxaa saxiixiyey xaakim dahabi ibni xibbaan iyo sheekh albaani intuba كان عمر قاسك عيسى وحكم إذا حديث عائشة رضي الله عنها والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها haweenta aada guursanaysa barakadeeda waxaa ka mid a doonideedoo fududaata in doonideedu ay fududaato yani codsigeeda iyo siinteeda iyo bixinteedii in la fududeeyo haddii marka horeba wixii kugu adadkaadaan barakala-aan baa meeshaa ka muuqata soma oo hebel u tag oo hebel soo mar oo hebel soo roolgeliyo hebel xag soo maro boqol shardi iyo boqol waxaa laga bixin kara ay timaado marka taysiiru khidbatihaa doonideeda in la fududeeyo wa taysiiru sadaaqihaa meherkeedoo isagana la fududeeyo oo wax culus laga dhigay wa taysiiru raximihaa ninkeeda iyo makaankeedoo isagana la fududeeyo ay lilwilaada way dhalmada loo fududay haweeney dhasho uur qaato tartiib u dhashay haddii uun operation iyo uun muxuu ahaa qalitaanun ay ku dhalayso uun rafaad ma iyada ah, saas macna raximkeedoo la fududeeyo bimacnaa dhalmada in loo fududeeyo haweenta barakadeeda bay ka mid tahay waa axmed ibn xibaan iyo xaakim iyo bayhaqi ba soo saaray albaanina waa taxsiininaya xadiidkaasi iyo labada xadiid waxay isaga markhaati kacayaan guurka wuxuu barako leeyahay oo khayrkiisu ku jiraa in kharashaadkiisa iyo takaaliiftiisa la yareeyo oo la fududeeyo kullamaa la badiyo takaaliifta la badiyo oo kharashka la badiyo oo la adkeeyana barakadaa ka suulaysa sida xadiidka laga fahmay sidaa isaga qasadka loo keenayna waxa weeye in aan meherka iyo kharashaadka guurka laga badbadinin oo la siyaadinin intii la fududayn karo in la fududeeyo cumar ibn radi allahu ta'ala anhu ardaahu baa dadka u khudbeeyey markaasa wuxuu ihi alaa laa taqalu bisuduqi an-nisaa war dhegaysta war dumarka meheradooda waxaad waxa ha ku xadgudbinoo ziyaadaadka ka daaya habadinina fa innaha law kanat makrumatan fi dunya aw taqwa cinda Allah la لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه hadday karaamo iyo sharaf adduun ku jiro ama alla ka cabsi aakhara hadday leedahay nebi maxamed baa idinkaga habboonaan laha isagaa idinka laha meher la badiyo kharash la badiyo haddii sharaf adduunye ku jiro ama alla ka cabsi iyo wanaag aakhara ku jiro nebigaa idinka hormar idinka habboonaan laha oo samayn laha way macna ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي nebiga dumarkiisa mid ka mida kamuusan bixinin gabdhihiisii laga guursadeenna mid ka mida lagama bixinin wax ka badan laba-iyo toban wuqiyadood dumarkiisii uu guursadeenna waxaa ugu badnayd labaiyo toban wuqiyadood gabdhihiisii uu guuriyey raggu ka guursadeenna mid labaiyo toban wuqiyadood ka badan lagu guursaday ma jirto somaynaa soo marin uqiyadaa iyo sharaxeeda iyo tafaasiisheeda xalaan soo mar darsigeenna kusoo mar عمر عمر marka waxa weey arintaas u baraarujinaya hadalka imaam Umar ibn Khattab radiyallahu anhu waa saxiixo Tirmidhi iyo Hakim baa soo saaray waana saxiix waa sugay طيب hal diidaya marka meherka in yani laga badbadiyo meherka keliyana ma ahe kharashaadka guurka oo dhan in la fududeeyaa la rabaa bixinta iyo siinta in la fududeeyo sababtu waxaa la doonayaa haddii meherka iyo guurkii kharashaadkiisu ay bataan oo ziyaadaan meeshaasi waxaa daxiyo ah oo ku baaba'aya dadkii dallayda ahaa sooma dallaydii baa rafaadaysa ninkii waxaystay isagu wax kasta wuu bixin karaaye laakiin dallaydii baa rafaadaysa waa midda labaade haddii guurku adkaado oo meher adag iyo meher badan iyo guri la dhigayo iyo kharashaad iyo muxuu ahaaye meelo waaweyn oo xafladaha loo karaynayo iyo kharashaad un haddii laga wada dhigo oo dadkii badankood kari waayaan wixiina shardi aan la dhaafi karin uu noqdo hadda wax weeye dadkii inay shahwo gutaan bay u baahan yihiin dhallinyaradii haddaad guurka ku adkaysaan soo shahwadii gudan maayaan laalaab baa la mari markaa dariiqo xun baa wax lagu raadin zina badan oo faafi marka guurka fududeeya si zinadu u yaraato saas mar kastoo la taysiiriyo guurka la fududeeyo wuxuu meesha cidhiidhiyaa zinadu cidhiidhiyaa mar kasta oo guurka la adkeeyana waxaa faafta zinada iyo fuxshigaa faaf marka in guurka la fududeeyo ayb waayahan dambe soomaalidu aad buu uga sii darhaya meel waxaa loo sii socdaa nooc isugu faanid iyo tafaakur iyo meherkii gabdhuhuna wuxuuba gaadhayba in la yidhaahdo muxuu ahaaye adigu iska sheeg dib baynu ka heshiin doonaa ah. labaatankuu sheeg hadhow markaas isu noqonno dhib male shan baynu ka dhigan ama labaynu ka dhiganan sababtu maxay tahay waa nooc faan awa oo heblaha waxa lagu guriya 20 kun dollar baa lagu leeyahay marka waxaas wax qiimo lama wax qiimo weyn lama waxa ka dara guriyaha waxa la dhigayo waxa ka daran xafladaha iyo meelaha kiradooda keliya aan laga bixi karin kiradooda kaliya waxa muxuu ahaay waxaas oo marka waxa inta la fududeeyo dadkani sida isku heli lahaayeen oo qaabkii sharciga in la fududeeyo la doonayo wixii ku noolaanayna iyagu muxuu ahaay taas macnaha shaaric matluub matlabka sharciga ama waqsadka sharciga ka isaga u baahan ayb khaliijka ninkii ku noolaaday wuu garan karayaa mushkilada iyo dhibka uu leeyahy shayguma suu socdo suu socdo caado aan laga gudbi karin buu noqonaya caado markuu noqdona imtixaan weyn buu noqonaya waa waxaa haysta da'yartii khaliijka waana baahan yihiin ismana guursan karaan saas macna laanna acraaf iyo caadaad oo ku saabsan guurkii iyo kharashkiisii baa kala dhex taagan soomaaliduna meeshaas hadda ku socoto khaliijku xoolay bay haystaan Soomaalida caydha ma haysata iyo ya Soomaali waa caydh maxay meherkiisa isugu qaaliyeen iyo guryo waa imtixaan xadiidkaasi aanu sheegnay Umar khudbadiisa ku saabsan qisaa jirta inaan baraarujino u baahno dadku aada ay u sheegaan qisadaasi waxay leedahay cumar markuu istaagay oo yidhi meherka ha qaaliyeynina oo saa uu hadlay haweenay baa la hadashay markaasaa waxay ku tidhi cumarow ilaahay baa wuxuu qur-aanka ku yidhi wa aataytum ixdaahunna qintaaran qintaar buu ilaahay ka cabiray dumarka meherkoodii qintaarku waa xoolo badan ee cumarow maxaad meherka adugu noogu yeranaysaa ilaahay baa babadiyey oo qintaar ka cabiray cumar aayaddii markii ay gabadhii ku dul akhriday way ka garheshay cumar waa ka mimbarka ku soo noqdee yidhi kullu axadin afqahu min cumar ruux kasta waa ka faqiisan yahay cumar lafdi kale wuxuu ahaa akhtaa cumar wa asaabat imra'a cumar waa gafay haweenna way haweenayna way asiibtay haweenay baa iga heshay maanta warkaasi haweenay baa cumar radisay isaguna wuu ka garaabay waa daciif aan sugnayn qisadaasi aad baa loo daliishadaayoo kutubta loogu qoraa oo loo sheeg sheegaa wax jira maaha laba cilay qabtaa sanadkeeduna waa munqatic mujaalid ibnu saciid in la yidhahdo daciifana sanadku ku jira sidaas daraaddeed qaybtaa dambe qisadu ma sugna inta horaa sugan taasi waa faa'iidaha wey macnaha وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت جون قوضنا إيضا تعودت ويمغن قشي من رسول الله بي كم مغن قشي تعودت بالله وي الله يمغن قشي ومن رسول الله رسول الله كم مغن قشي إلهي بان مغن كاقا هذا رسول كتب rasuul allow ilaahay baan magankaaga ah xiina goortiibay ilaahay ka magan gashay udkhilad la geliyey calayhi iyada lasoo soo geliyey caleyhi nebiga korkiisa loo soo geliyey tacliim waxay ka wadaa lamaa tazawajaha markuu guursaday markuu intuu guursaday nabiga loo soo aqalgeliyey ayay ilaahay ka magan gashay oo waxay tihi acuudu billahi minka war ilaahay baan magankaaga ahay fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam laqad cudti naa waxaad magan gashay bimucaadin mid la magan galo mid la magan galo magantiisa loo gacan dhaafi karin waa allah sooma bi riwaayatin laqad cudti bicadiimin mid weyn baad magan gashay buu ku yidhi ayib faallaqahaa markaasuu nebigu furay wa amara wuxuuna amray usaamata wuxuu amray usaamata bnu zayd ayuu amray famatacahaa markaasuu u raaxeeyeoo waxoogaa buu siiyey bialaaati atwaabin saddex mare ayuu ugu raaxeeyey saddex mare ayaa lagu samriyay oo xoogaa lagu diray akhraja waxa wariyay ibnu maajah baa wariyey wa fii isnaadii sanadkiisana waxaa ku sugan raawin raawi matruuk oo laga tegey raawi matruukaa sanadkiisa ku jira raawigaasi waa ninka la yidhahdo cubayd ibnu alqaasim waana muttaham fii wadci alxadiid waa matruuko waxaa lagu tuhunsan yahay inuu xadiista isagu samayn jiray kadibna nabiga u tiirin jiray sal lay waslam marka xadiidku lafdiga isaga ibnu maajah uu soo saaray waa munkar haduusan mawduucba ku dhawaanin ma wax jira maa wuxuuna yidhi wa aslu lqisati qisada asalkeeduse fi saxiixi saxiixu lbukhaari bay ku taallaa min xadiidi abi asidin saacidi abu asiidin saacidi xadiidkeeda iyadoo ah bay qisadu ku taallaa xaggee saxiixulbukhaari bay ku taallaa laakiin xadiidu caaisha in laga dhigo qisadu kuma sugna waxaa kaloyna ku sugnayn ninka uu yidhi saddexda mara bixiyey inuu usaame yahay ama anas yahayna qisadu kuma sugna saxaabiga xadiidka warinaya waa muxuu ninka la yidhaahdo abi asiid assaacidi ninka loo dhiibay ee la yidhi sii saddexda mara siina ma aha nimankaa xadiisku sheegaye waa isaga waay waa abisiid asiidka laftiisa waay xadiidku markuu saxiix ku yaalla sidan way marka xamza ibn abi asiid baa warinaya wuxuu leeyahy rasuulkan raacnay sal lla alay wasalam intalaqna ila ha'id ila ha'id yuqalu lahu shut aw shawt rasuulkan raacnay buu markaas waxaan tagnay dayr ha'idka waxa la yiraahdaa beerta dayr kale ah beer dayr la waan tagnay hatta intahina ila ha'itayn jalasna baynahuma laba darbi dhexdood baan tagnay markaasaan meesha fadhiisanay buu markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam buu ijlisu huna halkan si fadhiisto ودخل وأتي بالجونية أو الجونية markaasuu intuu na dhaafay ayuu beertii dhexdeedii galay beerta dhexdeedii baa waxaa loogu keenay haweeneyda la yidhahda aljuniya halka reerkaa ka dhalatay fa unzilat fii beyti naklin aw fii beytin fi nakhl guri marka beerta timirta dhexdeeda guri ku yaalla ayaa marka la dejiyey iyadii gurigaana waxaa iska leed gabadh la yidhaahdo umayma binti nucmaan ibnu sharaaxiil gabadha marka guriga la keenay waxaa marka la socota daayatuha daayada waxaa la yidhaahdaa ama waa haweeneydii umlisada ahayd hooyadii ka umnisay ama daayada waxaa la yidhaahdaa islaantii nuujisay ama tii nuujisay naaska nuujisay baa la socoto ama tii hooyadeed ka umulisay baa la socoto taasaa la socoto oo xaadinatun laha haddana korisay oo barbaarisay taasaa la socoto meesha la socoto haweenaydii markii gurigii la geeyey baa nabiga loo geliyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu nebigu usoo galay iyadoo gurigii ku jirta ayaa wuxuu ku yidhi habii nafsaki lii naa naftaada ii hibey buu ku yidhi waxay culimmadu leeyihiin wuxuu ka wadaa haweenta markaad guriga ugu soo gasho laguma soo boodo markaba sida libaax habii nafsaki lii waa nooc qalbi dejin ah Ah, na qalbiga ugu dejinahayaayo xoriyad inay leedahayo iyo qalbi qaboojinay waxbuu uga dhigaya waa ilaa xaaskiisii wey sooma marka naftaada ii buu ku yidhi markaasaa waxay ku tiri wahal tahabu lmalikatu nafsaha lisuuqa ah, oo haweeney boqorad ah raciyadeeda nafteeda miyay u hibaysaa bay ku tiri yacni boqorad baana adiguna raciyadii baad ka tirsanta boqorad nafteeda raciyadkiisa xageed ku aragtay ku tiri waxay leeyihiin meena garanaynin miyaa nabiga sal alla ly slam mise jaahiliyadii iyo xoga rawaasib oo kasoo soo jeeda yahay lama yaqaan adiguun hadalkaasi nabigu ku tiri sal ly slm war boqorad baan ahay adiguna raciyadaydii baa tahay raciyad naftaada looma hebiya haddaad boqortaaba ku tiri ayib markaasuu nabigu sal ly slam fa ahwaa biyadihi yadacu calayha litaskuna nabigu sal ly wasalam gacantuu laacay inuu gacanta saaruu damcay si ay u xasisho ilaa wax kastoo booda nebigu markuu gacanta saaro waa xasili jiray marka gacantuu laacay inuu gacanta saaray bal waxoogaa xasisho oy degtu isku day markaasaa waxay tihi acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magangelahayaa bay tihi magan alla iga kaa qabto warkaasi la booda markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam laqad cudti bimucaadin ah, mid la magan galo oo magantiisa aan loo gacan dhaafi karin baad magan gashay wuxuu yidhi uma kharaja calayna nabigu gurigii markiiba waa kasoo booday wuu soo baxay uu noo yimid markaasaa wuxuu yidhi yaa abaa asiidin uksuha raasiqatayni wa alxiqha biahliha buy raasiqataynku waa maryo cadcad laba maro oo maryo cadcad laba maroo cadcad oo kataan ka samaysan intaad siiso reerkeedii haleeshiyo reerkeedii u dirba khalaas sidii baa markan nabigu ku diray sal alay waslam qisadu markay sidaas tahay saxiixulbukhaari bay ku taallaa amaa markay tahay lafdigan inoo yaalla ibn maajah uu soo saaray waa daciif matruuka ayadoo nin matruuka uu ku jiro ayaa haddana mukhaalafaad xadiidka asalkae saxiixa way mukhaalafaad leedahay khilaafaad baa ku jira waxay iskhilaafsan yihiin sidaas way macnaha qisadaasi marka waxaa loo keenay axkaam badan baa laga faa'iidaysan waxaa jirta riwaayaadka qaar odhanaya gabadhani inay sidaas tidhaahdo nebigu ku tidhaahdo ilaahay baan magankaaga ahay waa la geliyeyo dumarka nebiga qaar ka mid a baa waxay ku yidhaahdeen xabse iyo caaisha intay e, gabadhu islaantu islaam quruxsan bay ahay marka waxay ka yaabeen inay nebiga ka xigsatoy ka qaadato markaasaa waxay ku yidhahdeen naheedhe ayagaa u cilaamay oo diyaariyey oo hawsheeda ka qayb qaatay markaas waxay ku yiraahdeen lahayd nabigu inuu ku jeclaado ma rabta ha markuu kuu soo galo waxaad ku tidhaahdaa ilaahay baan kaa magangalay galay sidaa ku dheh qorshuhu marka qorsho loo degay buu ahaa oo loo diyaariyey riwaayaad sidaa dhahayaa jira sixadooda weli ma xaqiijinin habeen dabdarsigeena inoogu xiga insha allahu tacaala baan sheegi doonaa inay sugan tahay qaybtaas iyo inaysan sugnayn insha allahu tacala hada bilahi tawfiiq wsal allah waslm cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi waslm